cisiiya

wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib barnaamijkeenan saaxiib yael waxaa idinkugu soo gudbanaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowreed maantana ku maqli doontaan haddii idmo waxaa ka mid noqon doona maraykanka oo xal u raadinaya dhiigga qaso ku daadanaya isagoo la kulmaya madaxda dowladaha islaamka iyo kuwa kale carabta waxaan sidoo kale dahaynaa magaalooyin ku yaala dhulka yuhuudda haysato uu dadku ay cabsi la joogi la'yihiin garoon ku yaala dalka jarmalka oo la xiray kadib markii agtiisa lagu arkay rag hubaysan oo aan ciidanka dowladda ka tirsanayn waxaa sidoo kale barnaamijkani ku jira xabsi lagu xiro dadka inay dhintaan oo keliya la rabo qabuuro dadka ku aasan sanadkiiba mar la soo saaro haddana dib loogu celiyo iyo halkay dunida kaga yaalaan sidoo kale barnaamijkan waxaa ku jira nin dhakhaatiir ka codsaday inay gacan ka jaraan si uu naafo u noqdo xubnihii doktadu inoo ahaa barnaamijkan qaybi ka yihiin warar gudaha ku saabsan kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka keenan daaweeyahay igu duruye caashaqu ayaa iga daaweeyahay igu duruye caashaqu darandooriya aaasi dabaadee qalbigaan tuugsanaya dabaylahay jooje ilabadibleyo dantayda xuslayse ilabadibleyo dantayda i cuslayse darandooriya تباده

yaa iga daaweeya igu durugye caashawo darandooriya

daran naas naasi dabadeed iyo weylabadableeye iyo areer kale ayaa ka mid ahaa codka macaan fanaanada faadimo cabdulaahi kaahin maandeeq ayaa ku luuqeynaysay heestaan kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo lixdankii sii soo baxa ka mid ah daran dooraya lirahda daafur baynaogu tahay barnaamijkeena kulanka keenan maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekanayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay ee jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka keenayn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn cisiiya shaaraf ciheeda hohoyaday hadaabidkaha ku noolo ulmadu ka dibriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiib yaal qeybihiisa hore ayaan maraynaa idaacadda kulmiya magaalada muqdishona waa nagala socotaan waxaa sidoo kale naga dhegeysanaysaan baraheena bulshada iyo bogana radio kulmi com kismaayo xogmaal radio ayaa nagala socotaan clifm mareykan ku taalana sidoo kale waa naga dhegeysanaysaan iyo wadani oo ku yaala magaalada beledweyne aynu ku bilownay meelo kamid ah gobolada dalka soomaaliya ama dhulka soomaalida oo dhan waxaa ka curtay roobka xiliga deyrta deegaano kamid a ah gobolada dalka soomaaliyana saameyn weyn ayuu roobka ku yeeshay daad ayaana ku rogmaday gobolka gedo oo kale meelo ay kamid yihiin degmooyinka ceel ceelwaaq looqi baardheere iyo magaalooyin kaleba si weyn ayay go-doon u galeen kadib markii roobku u biyodhigay wadooyinkii soo galay deegaano kale oo gobolada dalka ku yaalana sidaasoo kale fatahaado ayaa laga soo sheegayaa in wabiga ama weyada jubba ee shabeelle ay ka sameeyeen xaalada ugu dambeysana magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug roob xoog leh oo ka da-ay oo dabeelo watay khasaare nafeed ayuu geystay mid hantiyeed uu guriyay iyo midna dhibaato ayaa soo gaartay oo dhaawaca magaaladaasna maanta inteeda badan wadooyinkeeda oo ay kala go-an yihiin o b ayaa fadhiya hay-adda saadaasha soomaaliya ama hay-adda eh, gurmadka xaaladaha deg dega ah ee soomaaliyana waxa ay ka digaysaa roobka weli inay sii socdaan maanta xaruntaas waxaa tegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka waxaana uu sheegay in soomaaliya xilligan ay ka jirto xaalad halisa ah oo wajahaysa dhinaca roobka iyo fatahaadaha ah waxaanu ku sugannahay xarunta hay-adda sodma sida ay in badan ilaacadaha ka sheegeen madaxda qarankuna ka sheegtay saadaashuna ay sheegaysay waxaa dadka soomaaliyeed la soo darsay halis aad u culus haddii sannad ka hor bilo ka hor aynu la tacaalaynay abaaro iyo biyola'aan isbeddelkan adduun weynaha ku socdaa iyo khaasatan isbeddelka cimilada wuxuu keenay in maanta dadkii shalay loo biyo dhaaminayay ama abaaraha la tacaalayay duunyadooda iyo xoolahooda iyaguba inay maanta halis ugu jiraan daadad iyo roobab iyo biyobaxdo halis geliyey naftoodii halis geliyey duunyadoodii halis geliyey degaankoodii dunyada ama ha noqdaan dad beero qodanaya oo beeraley sida degaanada luuq jubbaland guud ahaan eh, degaanada koonfur galbeed iyo hirshabelle xildhibaanadu halkan xildhibaanaamina inala joogta oo warbixin naga siinaysa xaaladda ay ku sugan yihiin dadka magaalada luuq ku dhaqan oo maantada aan joogno saacadda aan joogno boqolaal ka mida ah dadkii ay halis ugu jiraan inay naftooda ku waayaan biyobaxdadaa ah, iyo daaradkaa ah ka imanaya meelo kala duwan ee webiyadii kan dhaafiyey waa arrin xanuun badan leh waa arrin dawladduna intii karaankeeda ay in badan ka digtay ka howlgashay muwaadiniinta soomaaliyeed ilaacad iyo tv iyo aalad iyo hab walba lagu gaadhi karo xogta waa loola wadaagay ayaan darase dadka soomaalidu duruufaha adag ay ku nool yihiin waxay kaliftay in fara badani inaanay dheg jalaqu siin oo qofkii ama uu beertii ilaashanayo ama uu gurigii iyo degaankii ilaashanayo hadda laakiin lugtu jeenigay dhaaftay halis ba'an ayaa jirta waxaannu xidhiidh la samaynay mas-uuliyiinta howlahan u igman ee ku sugan maamul goboleedyada waxaanu la hadalnay madaxda ugu sarraysa ee gobolladan qaarkood dadaal badan ayaa lagu jiraa bal ugu horrayn aynu sharaxno arrintani maxay tahay waxaa ka hadli doona aqoon-yahanada arrintan ku dheer laakiin arintan la yidhaahdo elnino ee adduun weynaha meelo badan ka saamaysay ee libiya wixii ka dhacay aad tiifiyada ka daawanayseen arrin la mid mida ah ayaa ilaahay hay naga samata bixiye isagaa awoodda leh ku soo wajahan geyiga soomaaliyeed hordhaceediina aynu aragnaa waxaa hadda la xaqiijinaya in dadka soomaaliyeed waxyeelo ay dhimasha ku jirto ilaa dhowr iyo toban qof inta la xaqiijinayo ay soo gaadhay oo ka soo gaadhay degaano kala duwan oo ka mida ah degaanada jubbaland sida doolow baardheere garbahaarey luuq buurdhuubo ilaa iyo jamaame waxaa la xaqiijinayaa in qoysas ballaadhani iyo bulshooyin dhami ay go'doosan yihiin meelaha luuq la yidhaahdo oo kale oo labada dhinacba biyihii ay ka xigaan oo doonya loo kiraynaya hadda waxaanu ka baaraandegaynaa bal sidee helikobtaraya wax loo heli karaa sidee doonyahan la buufiyo loo heli karaa howlo fara badan ayaa miiska noo saaran walaalayaal waxaan khaasatan ula hadlayaa dadka soomaaliyeed gurmad horta ilaahay baa inoogu filan oo aynu gurmad ka sugaynaa waxtar iyo taakulana dadka soomaaliyeed waa inay iyagu isku tashadaan dowladdoodana ku tashadaan intii wax haysataana ay intii waxyeelowday ay caawiso degaanada kale ee jubbaland baan idin dulmaray iyana waxyeello ba'ani ay soo gaadhayso soona gaadhay siyaabo kala duwan waa degaanada ka tirsan koonfur galbeed waa qasax dheere waa diinsoor waa meesha la yidhaahdo baydhabo naftarkeeda waa buur xakabo oo dadku intay beerihii fasheen ay sugayeen dhowaan inay u soo go'aan laakiin ay beerihii dhammaan qariyeen roobab gaadhaya ilaa mitir mitir iyo badh waxyeelada dhanka xagga food security-ga iyo cuntadii dadkaasi ay ku noolaan lahaayeen xilliyada soo socda ay soo gaadhsiinayso lama malayn karo weli waxaynaan ka hadal dhanka caafimaadka iyo waxaan loo yaqaano waterborn diseases eh, cudurada ku fida ee faafa marka biyaha iyo wasakhaha kale ay isdhex galaan oo halkaa cudurro faafaya ay ka dhashaan go'doon nafwaa go'doon xoolo baxa beero eh, la waayo burbur guryo iyo degaan barakac go'doon iyo adduun weynihii iyo meelihii wax ka soo gaadhayeen oo ay ka xidhmaan bay dadkaasi halis ugu jiraan waxaa dadka soomaaliyeed culimmadooda faraynaa inay dadka wax u sheegaan u qaadhaamaan oo ay inta waxhaysato faraan inay wax taraan dadka kale baac mushtariga soomaaliyeed oo duruuf walboo jirta dadkooda samata bixiya oo mar walba lagu soo ciiro oo xaggooda loo soo ergado waxaanu leenahay mar kale ayaa gacantiinni loo baahan yahay ilaahayna waxaad haysataan wuu idiin barakaynayaa markaad intiinna madluumka ah ee duruufta adag ku nool aad wax tartaan intaa markaan kaga baxo waxaan rabaa inaan hay-adda sodma aad iyo aad u bogaadiyo bilo ayay arrintan ka hadlayeen telefishin warbaahin ilaacad iyo habab kala duwan oo bulshooyinka toos loogu tegayey luq waa tageen waana la soo falgaleen dadka waana u soo sheegeen wax walba ka hortagaa ka wacan waxaan rabaa doorkii aad qaadateen inaan aad idinku bogaadiyo laakiin waxa la yidhi faanoole fare kama qodna waxaa loo baahan yahay doomo doonyo loo baahan yahay fara badan oo kala duwan kuwa la buufiyo kuwan kale ee samaysan in degaanada la gaadhsiiyo waxa loo baahan yahay cunto in la gaadhsiiyo waxaa loo baahan yahay biyo caafimaad qaba inay helaan waxaa loo baahan yahay dhar iyo agga dadka in la gaadhsiiyo dadku intay guuraan oo meelihii ay ku nabdooneen ka guuraan bay meelo qalalan oo aan waxba kaga horrayn tegayaan soomaali meel walbay joogto dal iyo debed miyi iyo magaalo maqrib iyo mashriq hawl baa inala soo deristay sidii dhaqanku ahaan jirayna waa in loo hiiliyo dadka inta dulman hamoodina waxyeeladaasi inay webiga jubba iyo agagaarkiisa ku kooban tahay hamoodina inay dhulka beeralayda ah ee waterfil irrigationka laga isticmaalo ee bay iyo bakooli ay ku kooban tahay hamoodina in webi shabeele iyo meesha la yidhaahdo beledweyne iyo jawhar iyo afgooy ay ku kooban tahay waxa halis ku jira magaalooyinka ay ka mid tahay dhuusamareeb burco hobyo oo hadda halis eh, qof baaba ku dhintay baa lalahaa ilaa iyo qardho oo roobabka iyo daaradka ka soo rogmada buuraleyda etoobiya iyo dhulkaa kala duwan ayaa dadka wax yeeli doona wacyigelin iyo ka hortag bay nagu waajibtay ka bacdina ku talagal iyo wax ka qabad bay nagu waajibay dadka soomaaliyeed ha diyaargaroobaan waa la abaabulayaa ummadda culammadaa la hawlgelinaya waxaa la hawlgelinaya baac mushtariga waxaa la hawlgelinaya ardayda waxaa la hawlgelinaya ururada kala duwan ee samafalka beesha caalamku wixii naga soo gaadho waynu arkaynaae adduun weynaha xaalado badan baa ka aloosan waxaa laga yaabaa inaynan gurmad badanba heline bal inagu aynu isku tashanno ilaahay subxaanahu wa tacaalana aynu barino una ducayno dadkaa inuu u sahlo isagaa oo dhammi ay u sugnaatay insha allahu tacaalana khayr baynu fili doonnaa inaynu dhowaan la kulanno ilaahayna uu inaga samata bixiyo arrimaha aad iyo aad baad u umahadsantihin saalax axmed jaamac ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayuu ahaa oo dabcan siaad maqlayseen fariimaha digniinaha ee la xidhiira saameynta roobka dalka ka curtay dirayay la wadaagay bulshadana wuxuu maanta booqday xarunta maareynta masiibooyinka magaalada muqdisho meelo kamida ah gobolada dalka ayaa saad maqlaysaan roobku xoogiisa oo ka da-aya ugu dambeysay dhismooyin ayaa yeeshay ama guryaha ayaa yeeshay inay gubeen inta badan guryaha magaalada inbiyo galeen roobkii xalay ka da dartiis ayaa lasoo wariyey markaana haddii aan eegno maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta waxaa la horkeenay kooiyo ruux oo qaarkood ay ka tirsanaayeen maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir iyo dad kale oo lagu eedeeyey inay basaasiin u ahaayeen al-shabaab dadkan la eedeeyey oo dumarna ku jireen qaarna mas degmooyin degmada ee hodan gudoomiye waxeedi ka ahaa dhammaan waxaa lagu eedeeyey inay al-shabaab wada shaqeyn lahaayeen baritaana ayaa lagu sameeyey waxaan dhageysanaynaa doodii dhex martay xeeralinta maxkamadda iyo qareenadii u dooday doodayay eedeysanayaashan iyadoo ugu dambeyntiina gudoomiyaha maxkamadda uu soo xiray canabne eeddo iyo xafso ayaa shabakada ugu qoran iyadana ayadaa waata nambarkeeda saxdaa ah hormuud ugu diiwaan gashan waay oo hormuudna magacaas ugu qoran yahay waxaa jiro nin gaashaanle ah oo baxsaday sida xogaha amnigu ay sheegayaan ee dhanka iyo khawaarijta kasoo jeestay ee arbacu ka dagaalamayo oo dowladdu wanta u ah oo la yidhahdo ayaanle maxamed cali waa gaashaanle ka tirsan saldhigga booliiska hodan ninkaas waa u baxsaday markii uu maqlay in shabakadii la qabtay shabakadu ka mid ahaa asigana saldhigaas hodan waa nin gaashaanlaha saldhigaas hodan ayuu ka tirsanaa wuxuuna soo gudbin jiray macluumaadka saldhiga hodan ee isnaha koowaad waxaan maxkamadda usoo bandhignay meeshii laga soo qabtay nooca kombyuutaruu isticmaalaaye listiga ku jiro kombyuutarkiisa waxaani layaad igu naqatay kombyuutarow gatay xog horeu ku jirto waa le xog hore kombyuutar aadi aad gadanayso xogta aad ku kaysanayso oo suuqa bakaare intaa ugeys aad ku gadanay maxay tahay waa wax mamarsiyada aan caqliga gelaynin qofka caadiga laga dhacsiin karin waa macnaha kombyuutarka iska lahay xafiiskiisuu u yaalay kombyuutar xafiiskiisa u yaalo oo ku shaqeeyo oo loogu tego waayo shabakaddaasay isku qabsanaysaa shabakaddan waxay isku qabsanaysaa kombyuutarkan waa kombyuutarkii madaxda istikhbaaraadka kooxda al-shabaab ee khawaarijta looga maamulaayo waayo ninka haayo xogta dhan ee ka howlgasha degmooyinkaa soo sheegno o dhan oo caddeene maanta aan soo bandhigeen waayo kombyutarka kombyutarka loogu shaqeeyahayo waay lambarada ku seef garaysanaa sheegaayo isma yaqaanaan laakiin ayagu waxay yaqaanaa sicii sulsul iyo farxan lugu dheere ninkaa laakiin waxaa waaye nin u shaqeeya raggaas waaye xogtaa loo soo diraa waa u gelshaa waa la socdaa madaxa dilalkuuna la wadaagi jirayoo waan sheegna nin la yihahda caliyaruu la wadaagi jiray mudana guddoomiye garsoore a maxkamad saraftale maxkamadda waxaan la wadaagnay oo aan usoo bandhignay listigaas dadka uu asiga haayay kombyuutarkiisa qiraalkiisa marka eedaysanaha koowaad qodobadaan ku soo eedeennay oo qodobka lixaad faqridiisa labaad shan iyo tobanaad toddobiyo tobanaad sideedii tobanaad labaatii koowaad labaatii sideedaad all of them waa ogolay maxkamadda waxaan ka cusanaynaa waa khatar cadiima eedaysanaha koowaad eedaysanaha labaad waa uu ka daran yahay eedaysanaha koowaad waa nin dowladnimada wax ka yaqaana waa nin da markaad fiiriso orkaa hor imaado nin aadanka filikan inuu nimankaas la shaqeeyo balse waxa uu qiraal yahay inuu sheegi jiray qaraxyadii ummaddii lagu xasuuq soobaad aragtay ummadda si loogu xasuuq oo cunuga yarkaa oo hooyadiis la waayey oo askari yarkaa rancad u wado aad aragteen nimankii xasuuqay nimankii u sheegaya qaraxaas wixii ka dhasha wa waa guddoomi waaxid qodobadan ku soo eedeennay si toos ayuu ugalayaa eedaysanaha saddexaad shirkaddii nashlinka uu shaqaynaya uu ka tegey wuxuu u tegey inuu naqdo jabhad ummadda baaba'sho oo degmooyinka muqdisho dhan ku dhufoo ka dhaqaaq ka sameeyo saa koowo boqol iyo toddobaatan qofood kula soo tababartay marka mudanu gudoomiye jibriil oo sheikha loo yaqaano jabhadnimo ayuu doortay ee sirdoona soo baxay marka qodobadaan ku soo eedeennay xaqiiqatan waa uu ku dhacay eedesanaa afraad isna waa cajiib kale eedesanaa afraad naanistiisu maxaa waay naanistiisu waa tabliiq warkaalaya salaada soo dukanno warkaalaya kusoo biiri jamaacada war mal cishaa noo imaada xusnu muslimka idin akrine waayo shaqadiis laakiin tabliiq waxay u noqotay gabbaad sidoo kale wuxuu soo sheegi jiray qaraxyada ka dhaca deegaanka daarusalaam iyo carafaad asagoo tabliiqis garigaayo ciidanka ag maraa qaraxii dha u gudbina eedeysanaas marka waxau ku hugsan yahay waa diin waa shaati diiniyaduu gashan yahay eedeysanada shanaad canab xuseen cumar fiidow eedeysanadan iyaduna waa khatar cadiima waa ay ka gudubtay heerka aan sheegayno oo ah in la faafiyo caadi lagu faafiyo baraha bulshada ay ku faafin jirtay waxay ku mamarsiyoone xildhibaana isqaban ama qofa isqaban laakiin wax ka jira male haddaad isqabataan qof hadduu hibilkudha hibil ina iska dhahdo waay laakiin inaad facebookii dhex geliso murtad waay erey sahlan maaha murtad ereygaasna ayaa lagu yaqaana waa erey khawaarijta lagu yaqaano waay marka qodobadan ku soo eedeen ee qodobka lixaad faqradiisa labaad qodobka labiyo tobanaad saddexiyo tobanaad shaniyo tobanaad siddeediyo tobanaad labaatiyo koowaad labaatiyo siddeedaad xeerka la dagaalanka argixisada in lagu qadan codsanayna maxkamadda eedeysanayaasha lixaad toddobaad sagaalaad waxaan codsanaynaa maxkamadda qodobadii aan ku soo eedeynay waa ay guda galeen waxaan soo sheegnay inay basaasiin yihiin eedaysana toddobanaad iyo eedeysanaha koob koobiyo tobanaad maxkamadda iyadoo gonaha ka gaarto maxkamadda mahadsantahay eedaysanaha koowaad lagu tilmaamay in uu yahay businessman suuqa bakaaraha laga soo qabtay waa sax sababtu waxay tahay salisow ahaa wuxuu gadaayay badeecadda suuqa taallo iibgeenteedaa loo keenayo marketin uu samaynayo waa aqoon uu soo qaatay iyo maaddo uu soo takhasusay maxkamadda horteeda marka mar haddii aanan la keenin wixii la isticmaalayo ama aan la keenin qalab ama aan la keenin cid inta inay timaaddo ay dhahdo anigoo ila hadlay anigaa dhibbano u ah haddaysan jirin xurriyaddooda waxaa waaye dastuuriga ahay a meel looga dhacay iyo ti xuquuqda bini aadanka waxay la mid yihiin dadka hoolkan maanta fadhiyo ayay la mid yihiin oo madaxa bannaan ee aanan waxba loo dhimin maadaama ay tahay haddii la fiiriyo caaila ahaan qoys ahaan qof mataqaanaa hooyo ah oo caruur aabbala-aan ma aha laakiin aabahood ay kala tageen korsata e, aan heli karin xataa jaaniska noocaas ah oo facebook iyo dagaal ay ku gasho waxaan rajaynayaa intaasoo isbiirsaday ayadoo la isku kabaayo oo la isku geynaayo in ay natiijadeedu naqato carab oo xorriyaddeedii hesho mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh afar sababood dartood muwakiladaydu eedda loo soo sheegay malaha laha kow qiraal ma aha oo sida dadka kaleeto oo la sheegay in qiraalka laga qoray qiraalkaasi inuu sax yahay in kale aygaa iska difaaci doonaan kuma jirto ayadoo dadka qiraalka laga qoray kuma jirto oo garsoorka uu qiraal ka qoray sababta labaad waxaa waaye markhaati tilmaamay inay shabaab tahay oo maxkamadda la hor keenay ma jira haba yaraatee sababta saddexaad waxaa waayey macruuf annaga hadda macruufa shabaaba ma dhihin laakiin xeer ilaalintaa sheegtee listigii macruuf ee kombyuutarka laga helane magacaadana kuma jiro teleefoonkeeda kuma jiro lamana sheegin inay macruuf wax xiriira la leedahay qodobka afraad waxaa waayey shabakada magaalada muqdisho ka shaqaysaa la shabakadaas waxaa ka mid ahay macruuf xiriir lama laha waxaa ka mid ahay luga dheere waxaa la tilmaama xiriir lama laha lyidhi waxaa ka mid ahay nin la yidhaha saciid zulzul wax xiriira lama laha la marka shabakadina haddayna xiriir la lahayn kombyuutarkiina aan laga helin ma jirto haba yaraatee meel lagala xiriiri kara eedaa ma jirto waxaa loo heestana waxaa waaye macluumaadaa gudbisay shabakadii macluumaadkane taleefanadeeda lagama helin waxaan codsanaynaa in muwakiladayda loo soo celiyo xurriyaddeeda in qaranku uu abaal mariyo booskeeda iyo boos ka sarreeyana lagu celiyo maxkamadda waxaa lagu soo eedeeya bari aanoo ka berii'an anuu ka yahay hal shay oo maxkamadda horteeda la keenay oo lagu caddeeyey male waxaan maanta ka horreeyey wuxuu xorriyaddiisa ku waaya tuhun bay ahayn maanta tuhunku waa baxay maxkamadda sharafta leh muwakilkayga si waafaqsan qodobka boqol labaatan iyo labo xeerka habka xeerka habka xakaabta soomaaliyeed in xorriyaddiisa si mudlaqa maantaba loo celiyo wixii gaarayna laga raali geliyo ninkal saddexaad oo afaraad aan usoo gudba waxaa waaye cabdi cali cibaar ninkaas waa nin miskiinoo tabliiqoo midda kale macluuma gudbisaa laleeyahay wax natijaaho ka dhashana lama hayo waxaa kaloo sidoo kale laleeyahay waa nin dhabarka saa arkaysaan hadda dhabarkaba ka jaban oo oday odayaho lixdan jira sabab maanta uu maanta ugu biiro ururo gaarana ama dad dhibaateeyana ma jirto wax hadda dhahay oo dhib khaasa u haysto dhahaya annaga dhibkaasu naga galana mana gudooya ma jirto markaa soo duuduuba saddexda qof oo aniga qareenka u ahay dhibano khaasa oo ay dembi ka galeen madana guddooyo ma jirto qaranka dembi ay ka galeen oo la dhahaayo one two tree oo qaranka ay ka galeen oo la taaban karana wax niyad la niyeysto marka laga reebo madana guddooyo ma jiraan ilaahay wuxuu leeyahy in allaha yamurukum bilcadli eh, in allaha yamurukum an tu'addu lamaanaati ila ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli annagu waxaan codsanaynaa mudana guddoomiye an taxkumuu bilcadli cadaalada codsanaynaa nimankaas wax loo haysta ma jiro xorriyadooda in la siiyo maxkamadduna aad iyo aaday u mahadsan tahay waxaan maxkamadda sharafta sharaftale ka codsanayaa anuun dheerayhayn asiil waa lixdan jir jiran oo sokor qabta intaasoo biloodna xirreeday waxaan maxkamadda sharafta sharaftale ka codsanayaa in xurnimadeedi loo celiyo maxkamaddu waa mahadsanta guddoomiye garsoorayaal waxaan rabaa aniga si gooniya maadaama kiiska muwakilkaygu uu ka duwan yahay kiisaska kaleba oo wax un xataa caddan aad la sheegaynin inaan gebagaba loo gudbinoo si waafaqsan qodobka boqol toban iyo shanbe dacwaddan maxkamadda ay qaraarka soo saarto maxkamadda sharafta lana way mahadsan tahay waxaan rabaa mudane guddoomiye labada kun kow iyo labaatanka arrin dhacdaa jirta arrintaas waxay tahay guddoomiyaha laanta shanaad ee waaxda oktoobar waaye labada kun kow iyo labaatanka dariseenaa la samaynaaya waxaa darisaynta loo samaynaya dadka degan oo la yidhi qof aan la garanaynin lagama keri karo guri sooma degi karo waa in xogtiisa lala soo wadaagaa guddoomiyaha laanta waxaa amray arrintaas iyadaa cawilaa amray dadka xaafadda ma jiro qof guri kireeyey ilaa isaga loo keeno la taskiyeeyo qof yaqaano la keeno oo la helo sidaasuu ku degaaya qofka noocaasa hadduu al-shabaab la shaqaynaayo shaqadaasuu marka horeba dayaci lahaa u dhihi lahay ciddii wax kiraysanaysa ha kiraysato gurigeeda ayadaa iska leh handadaadaa ku bilaabatay muwakilkayga cawil maadaama uu soo ciriiriyey jiritaanka dadkaas soona koobay waxaa handadaad kaga timid teleefoonnaa soo wacay nin la dhahayo waa shabaab aniga hebelaan nahay waa ku ogahay meeshaasaad joogtaa arrintaasaa bilowda ayaantaan annagaa naga soo hor jeedaa haddaanan u dhimanin arintaas iyada ah adaa arki doona cagaha dhulka loogu dhiftay si waafaqsan qodobka toban iyo toddobo xeerka habka ciqaabta soomaaliya wuxuu sameeyey maadaama la soo handaday faldembiyeed ay tahay handadaadda wuxuu sameeyey si ay dhigo tegin oobigaa loo gelshay waa laga qoray arrimahaas oo dhan oo laisku soo xeeriyey dadaalkaas faraha badan muwakilkayga uu sameeyey nafurnimadii horu uu sameeyey waxay sheegaysaa dhammaan in muwakilkayga uunan ahayn uunan gelin qodobada lagu soo eedeeyey sidaa darteed waxaan maxkamadda sharafta leh ee darajada kuwaad ee ciidamada qalabka sida ee ka codsanayaa in dib xorriyaddiisa ay ogsiiso siiso garmaqalka dhanka ka ahaa kow iyo tobanka eedaysan ee maxkamadda hortaagan intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go-aan ka soo saarayso fadhigu waa noo xiran yahay madaawacim ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxaa si gaar ah loo horkeenay kow iyo toban ruux oo qaarkood dowladda hoose ee xamar u shaqeyneen gaar ahaan maamulka degmada hodan ay ka tirsanaayeen lagu eedeynayna al-shabaab ay la shaqeeyeen ama ay ka tirsan yihiin xeeraalinta oo dacwadooda soo gudbiyey eedooda iyo qarinada difaacaya ayaad maqasheen barnaamijkaa dhegeysanaysaan saaxiib iyoloo kulanka keenan waa hagaag xogeyaha arrimaha dibadda mareykanka antony blinken ayaa la kulmay madaxweynaha falastiin maxamed cabaas abamaasin oo ku sugan daanta galbeed ee dhulka la haysto warbaahinta ayaa soo sheegaya in madaxweyne cabaas oo hadda ay kawada hadleen isaga antony antony blinken arrimo ay ka yihiin sidii looga shaqeyn lahaa si loo joojiyo xabajoojin bini aadantinimo madaxweynaha mareykanka jo biden waxa uu soo jeediyey waxoogaa horumara in laga gaaray arrintan hase ahaatee dalalka carabta ayaa dalbanaya xabajoojin deg dega ah oo laga sameeya marinka khaza mareykanku waxa uu ka digayaa in taasi ay u oggolaanaysa xamaas inay dib isku amaabulaan dhinaca kale wasaaradda caafimaadka ee maamulka xamaas ee khaza maamula ayaa sheegaya in in ka badan soddon qof ay ku dhinteen duqeymo xagga cirka oo yuhuuda ka geysatay goob ay ku sugnaayeen dad barakacayaal ah qaramada midoobe ayaa sheegaysa inay jiraan ku dhawaad hal dhibic milyan oo qof oo ku barakacay dagaalka khaza xarumaheeda koonfurtana ay yihiin kuwa aan awood badin ama awooddoodii ay dhaaftay in ay qaabilaan dadka cusub ee ka qaxaya marinka khaza israa'iil ayaa bilowday duqeymaha ay ku haysa khaza kadib markii ururka xamaas ay warar ku qaadeen dhulka xoogga looga haysta reer falastiin bilowgii bishii oktoobar ee naga dhamaatay magaalooyin ku yaala dhulka yuhuudda xoog ku haysatana dadku si gaara ah ayay hadda u muujinayaan walwal la xidhiidha sida noloshooda ay noqon karto waxaana kamid ah magaalada iiraad la yidhaahdo halkaas oo la sheegay in maalmo dhaweyto ay ama maalmo ka hor ay weerareen diyaarado nooca duuliya la ah oo yeman laga diro xoutiyiintuna ay leeyihiin hadda waxaa magaaladaas waxaa lagu xiray qalabka difaaca ama digniinaha ka bixiya marka hawadooda lasoo galo waxaana jira baa dadku inay walwal ay la joogi magaalooyinkan magaalooyin kale oo israa'iil ku yaala ama ay xoog ku haystaan ayaa sidaas oo kale dadku ay walaacla jooga laayihiin qodobo kale ayaa saaxiibeen noo soo socda barnaamijka kulanka kanan aadna dhegeysanaysaa fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee k knn kulmiye news network jamaadey wax jacaylan mooda intuu jiliibka idhigay ijibaaxanige jamaadey jamaadey jumcadey wax jacaylan mooda buu jiliibka ii dhigay dhibtaan qabo jinii qabeshabeeliyo gaar dhigtaan qabo jini qabeh shabeeliyo jimicsanaya jihaysaare jamalkaagu inan yahay igu noqoya jowharaad wadnaaqayga jiifte jamaalkaagu inay yahay igu noqoya joohanaad warnaaqayga jiifte calmikii jilbowdhigahoy jaraymanigujaraymanigu jegagaygu cilmikii jilbowdhigaoya jaray maligoya jaray maligo jegadayguwe

jilaala baariw dagaal laga hayaamiyo waxaan jabaaq la suu maray jamaadey jilaal baariw jagal laga hayaamiyo waxaan jabaaq la soo maray sharmaadiyo carababa jidka waxaan ku soo jiray hadba jimicsiyo taaq jabkanan iigu soo maray jarmaagiyo caraababa jidka waxaan ku soo jiray hadba jimicsiiyota jabkanan iigu soo maray jamaalkaagu inan yahay igu noqoy jowharaad wadnaaqayga jiigte jamaalkaagu inan yahay igu noqoy jowharaad wadnaaqayga jiigte iminkii jilbow dhigaho jaray manigo sheegada igowe cilmikii jilbow dhigaho jaray maligu jagada igowe jumadii gulugolo ugu jinyedhi subax laga jacayrtaan ka jadaaliyae jumadii jumaday bulugolowgu jinyedhi subax lagaa jacayrtaan ka jeedahliyae jiriibkiyo dhibtaan qabo qabasha beeliyo aar jimicsanaya siyahay saareen dhibtaan qabo siyahay saareen kaagu inay yahay igu noqoy jooharaad wadnahayga jiigtee jamalkaagu inay yahay igu noqoy jooharaad wadnahayga jiigtee jilbawdhiga hoya jaray maligo jagadaygowe cilmikii jilbawdhiga hoya jaray maligo hoya jaray malygo jegadaygowe jamaalkaagu inayahay ugu noqoy jaaharad hodna heega jiife xodka macaan fanaanka ilaah naxariista cumar nuur cabdulle ayaa ku luqeynaya heestaan alkudhigada jamaal layihaahdo barnaamijkana kulanka keenan ay qayb ka tahay markan waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay waxaa la diyaara wariyaheen efrax axmed mahadsanid burhaan waa maalin axada ah taariikhdan waxay ku beegan tahay shanta bisha nofembar sanadkuna waa laba kun saddex labaatan waa maalinta saddex boqol iyo sagaalaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii alla idmo konton iyo lix xisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacay waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labadii kun guddoomiyihii xilligaasi ee baarlamaankii ku-meelgaarka ahaa shariif xasan sheekh aadan iyo xildhibaano la socday ayaa yimid magaalada muqdisho oo xilligaasi ay ka telinayeen maxkamadihii islaamka waagaasi khilaaf xoogan ayaa u dhexeeyay dowladdii ku-meelgaarka ahayd iyo maxkamadihii islaamka maanta oo kale sanadkii labadii kun labayo tobankii ra-iisul wasaarihii xilligaasi ee soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa markii ugu horreysay taariikhda soomaaliya haweenay u magacaabay xilka ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo wasiirka arrimaha dibadda waxaana loo magacaabay fawsiye yuusuf xaaji aadan maanta oo kale sanadkii labadii kun shan iyo tobankii ciidamada galmudug ayaa xoog kusoo furtay afar ruux oo u dhashay dalka iiraan oo ay koox burcada ku afduubteen gobolka galgaduud maanta oo kale sanadkii labadii kun labaiyo dad badan ayaa ku waxyeeloobay qarax ismiidaamin ahaa oo xilli fiid ah ka dhacay halka loo yaqaano xero nacnac oo ku taala degmada wadajir maanta oo kale sanadkii kun sideed boqol iyo afartankii ingiriiska ayaa qabsaday dalka afghanistan maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol afariyo tobankii dowladihii xilligaasi ee dalalka ingiriiska iyo faransiiska ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhan ahaa dowladii kale ee turkiga maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo toddobadii hogaamiyihii naasiyiinta adlof hitler ayaa amray saraakiishiisa ciidamada inay dagaal u diyaargaroobaan maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol konton iyo lixdii ciidamo faransiis iyo ingiriis ah ayaa degay dalka masar si ay uga qayb qaataan xiisadii xilligaasi ka taagnayd gacanka suweys ugu dambayntiina maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo lixdii maxkamad ku taala dalka ciraaq ayaa dil ku xukuntay madaxweynihii hore ee ciraaq sadaam xuseen guud ahaanna waa egeyntaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiyo burhaan diini iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsantaha wariyeen ifraah axmed oo nala socodsiineysay xubinteenii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay oo dib noo xasuusinaysay markaana kusoo dhawaada xubinteenii kale kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay doolad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfilla sidaanay ilmuhu uga basliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso waar kalamaanay allaylehee balaayooy nin badbaada haysto allaylehee balaayooy ku baahday adigo ku baaqay waa nacas aryaa bashiiro waxaad ka tagtay allaylehee balaayoy markaynaba dubaadoy allaylehee balaayoy ninkaan kuu birdhigine ka baxsadayna waa fulay ur cabdillah waxaad ka tagtay allaylehe balaayoy baroor noqotay guusha wardalaba qudhaadu waxaad ka tagtay waalay badeexuma ubiyaysanaaya war adinkuna waxaad ka tagteen dulmigii la biiriyo ilaah waa banjariyaaye kibirkii bataageeri buu kuu ballamiyaa warkorkano calayscuntaa wuxuu ku sii daray dhaaxaad isbuunbuunisee ba'ay makaa yeedhay waar bashiirow adba waxaad ka tagtay anbalaayo buulkayga kaa geline warnamiyaw langibilaaye ambirtumaga boorjay biyankashubado ambambaha wiilishay ba'itiis weeri jarti aryamadee waxaad ka tagta laambaal eh. eh. eh. maraw kiberime ma badbaadiya war kalamaanay bakisii in dhageello balada uu ka digaayay barri baan akhrin doonaaye haddaan baab kala eego barbarkii la eegaba adduunkuniya baarkiisa baroortiiyo dagaalada batiyo ba'ida yeeraysa balaayada dhacaysa iyo fidnada beentu wa u sabab kaloo la yidhi eh. isbaahaysi guud buu nafluhu bilix ku yeeshaaye eh. qof waliyo dhankuu buuxiyaa la ysku beegaaye eh. qofkaan tiisa boganaysa waa laga korboodaaye boqolkama tagiyo geesigaa bixiyo duulaane markaad hiilbidaysa ileen dib u baxaysaaye barbarkay doqoni kaa xigtaa kugu bannaanaa <laughs> duqoneedebkaabeiyodheegijararyaannaha waxaa kaloo la yidhi balaaya beydka ku dhex taal bannaan looga baxsada balaayaa beydka ku dhex taal bannaan maa looga baxsada war bilaaysinaysabobow malanku basada odogu siin basada birto malka asalo warmadaya wanna cabdulla waxaan ka maqli jiray isagoo le ii baneey baneey mahaaye ay ka bilaabataa balaayo gobiya mas heesu reed war kalemaanay war ma haysiine geedda soomaali la yidhaah waa isku dhex yaacday jidkaay u socotana ma taqaano biigaduuda firigsiyaana warmadeeyo warkaan ha dhex geline waxaa isku dhacay ilaalada madaxtooyada hirshabeelle iyo ciidanka ilaaliya amniga ayraboorka jawhar oo ka tirsan guutada danab ee xoogga dalka hase yeeshee waxay ugu darneed afhayeenka madaxtooyada hirshabeelle daa'uud xaaji ciro marka uu yidhi maleeshiyada danab ayaana soo weerartay marka waxaan la yaabanahay danab hadday maleeshiya tahay yaa ciidana waar soo lama odhan guutooyinkii danab gorgor duulayaa jira duufaanna waa yimi warwaaqla waxaad ka tagtay dowlad baaynu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magac daray war guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle cabdixakiin luqmaan oo gaadiidka la xabadeeyey la socday ciidanka danabna ay ku eedeeyeen inuu fakinayay askari madaxtooyada hirshabeelle ka tirsan oo dilay askari danab ah wuxuu yidhi hubkana lagu dunida iyo balaayadana loo isticmaalay eh. weligay ma arag mana maqal waa gartiisoo weligiis furun ma tihin war wixii hirshabeelle khawaarijtu qaraxyo ka geysatay eh. odagu ma joogin miyaa war guddoomiyuhu wuxuu yidhi garoonka jawhar iyo magaalada inta u dhaxaysa eh. ayaad intaasoo rasaasa kula kulmaysaa qorshahabay iguma jirin mana filayn gudoomiyaha walawswadii li sheega maynjeyay naftiis war maxaa idinku dhacda xasaanaduu leeyahay gudoomiyaha baarlamaanku in la xabadeeyana xaq maahan war wasaaradda gaashaandhigu waxay sheegtay wixii dhacay inay ka xun tahay baarisna lagu samaynayo war maxkamadda ciidamada waxaa la sheegay inay magaalada jowhar tegayso daayo ciidankii isdilinaya inay dacwadooda ku qaadaysa isla goobta marka maxkamadda ka war ninkii wax dila isaga eedeeye war kalemaanay war ma haysaane maxkamadda ciidamada maanta waxaa la hor keenay koob iyo qof oo ku eedeysan inay al-shabaab la shaqaynayeen oo ka tirsanaa maamulka degmada hodan oo gudoomiye waaxeed iyo guddoomiye laameed ahaa iyo shabakad ku xidhan oo la yidhi waa la shaqaynayeen hooskasi baa lagu qaraabanahayay war rag baa ku dalacay rag iyo dumarba way isugu jireen maaliyad iyo qariye iyo sirgudbiye iyo hubqaadana waa kala ahaayeen war guddoomiya cali fahle janan ma ku qaad qaatay war waa lagu dallacay hadii lagu yidhi yaa ka xiga dallaqaadda warba wasiiriya gudoomiye degmo miyaa laysugu dalahayaa war degmada hodan aan arkay sida loo qurxiyey miyaa masaskaa laga soo qabtay war miyaadan maqal khawaariijta iyo ibliiskuba aadanaha qalbigay ka galaan warba califaa laysuu nadiifinahaya miyuu qashinkii soo saaray war shabakadan la fili mayne markii degmada laga soo qaqabtay ay maamulayeenoo degmada adeega u doona jirtay iyo xubnihii maamulkoo iyaga la shaqay jirayba in ay nool yihiin iyo in kale istaataabteen warwar ma haysaane gudoomiyaha degmada hodan maalin dhaweed waa ogeedeen jidkii xarigga laga jaray jaray maantana arga qurux badanaa xarigga laga jaray interloogyadunu isma yaqaanaan marka horaa waxaa loo yidhi nina dheef buu kuu dhex joogaa nina dhaqashuu kuugu dhabargo'ay war anuguna waxaan maqli jiray ninna dhalashuu kuugu dhiidhiyey nina dhuuniyuu kuugu soo dhacay war anna waxaan maqli jiray soomaaliya waa mashruuc war kalemaale waxaan idin su'aalayaa madaxweynaha maraykanka ra'iisul wasaaraha ingiriiska iyo madaxweynaha faransiiska carruurta reer falastiin maxay ka halleeyeen war axmedow war mahaysida madaxweynaha somalilan muuse wuxuu yidhi dulqaadan mayno carruurta falastiin in la laayo falastiinna waannu garab taagannahay buu yidhi hiiliyaho waxay naga doonayaanna warsiinaynaa buu warwar ma haysaane ra'iisul wasaare wuxuu noqday jaamacadda carabta oo dhan mas ugu geesisan war madaxda jaamacadda carabta adimadii iska dhaafa xataa carabkii reer galbeedkaa ka qaataa la maxay ku hadlaan war axmedheero waxaan maqli jiray nin walaalkii iyo hiil la laabaday aryaadhaha su'aashii axmedka kama jawaabina mid kalaan idin weyddiin rabaa waxaa yuhuduhyoon gaashow atiin u laysoyaaya yaqaan waxayuuhuduuyoon gaashow yatiin uu laysooyaa yaaqaan war aniga qudhaydu ina weydiinayaa khawaarijtu waxa shacabka soomaaliyeed muslimiinta mar kasta wax suuqaan wartaas taas cabdiraxmaan cabdishakuura mar hore ka jawaabay oo wuxuu yidhi maraykanay shabaabku la diriirsan yihiin war taas ayagaa ka jawaabay oo waxay dhaheen waxaanu u dadka muslimiinta ee falastiin lagu dilayo warbowtariis wasaar xamsa ka jawaabo wuxuu yidhi khawaarijta iyo yahuuddu isku mid weeye haddee war adduunyada intii wax garatoo damiirla waxay aaminsan tahay jamhad xorriyad u diriraysa inay tahay waxa israa'iil la dagaalamaysaa dowladaha le israa'iil aan garab taaganahayna inay qaldan yihiin sababtoo ah ma aha laba dowladood waxa dagaalamaya marka adduunka dhan baa isku qasbaya maxaad ka rabtiin war shacab masaakiin oo dhulkooda la haysto iyo gardarra garab ogaa dagaalamaya warwar mahaysaana waxaa la yidhi saddex lagama raysto gardarra garab og gaajo guri og iyo cudur geeri og war waxaa hore loo yidhi cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dameer dhowada lama ma gaadhayo bay saaran warna waxaan maqli jiray gari ma kaa baxdaa adiga ma ku gashaa adiga ma ku geydaa adiga talo ma kaa godaa war bashiiro waxaad ka tagtay godob ruuxii laga galay gocashada ma daaye warwar ma haysaane reer falastiin oo hees af soomaaliya ku heysay markii ay dhegaysteen khudbadda ra'iisul wasaaraha waxay dhaheen garqaato yuhuud yahay garqaato yuhuud yahay aryadhaha samire cabdullana wuxuu yidhi ow waxaa loo geelaa garceexoo ii maagoysiido waxaa goodoobtaa loo geelaa garceexoo ii maagoysiido war kalemaanay war ma haysaane dagaaladii beelahoo lagu eedaynayay dad dan luhu inay hurinayaan inta badan waa la soo gebangabeeyey sababtoo ah waad ogeydeen in shabeellada dhexe ciidan la kala dhex dhigay ciidankiina waxay meel fagaara ah isugu keeneen eheladii dagaalantay dhinac walba markii u hadlayna waa la calool xumooday hadda qaraabo shaydaan waxaan isku qaaday oo dad ehelho is wada garanayaa is dilay ciidankuna waxay sheegeen ciddii tillaabo dambe qaada inay talaab cad ka qaadayaan dadkuna waa isku daaleenoo markii horeba waxay ka taagneeyaan marna kale celiya beelihii kaloo aagga matabaan ilaa etoobiya dhexdeeda isku dilayna ceel habreed meel la yidhaaho deegaanka soomaalida etoobiya dhexdeeda aha la iskugu geeyey ugaaskii beeshaasna hadda ka dhacay labadii jufood dagaalku dhex marayna aammiintay ugaaska ugu kaalmeeyeen sababtoo ah awalba wax kala habaaro kala celiyay weysnaayeen ciidanaba sugay mida oo dhulka intaa jira tegayna waxay dhaheen tallaab ciddii qaada mar dambe laba tallaabaan ka qaadaynaa falkii xanuunka badnaa ee dhuusamareeb ka dhacayna beeshii gaysatay bayaanay soo saartay ehelkii dhibaatadu gaartay waa u tacsiyeeyeen galmudug beelihii dhistayna waa u tacsiyeeyeen dembiilayaashii dhibka geystay oo ilaa jufada hooso ay yihiin la sheegayna waa keenaynaahay dhaheen mar dambe inaan dhuusamareeb oo kale ka dhicinna waa ballan qaadaynaahay dhaheen hadda marka waxay u muuqataa waxa lagu ballamay haddii si dhab ah loo fuliyo in xaaladu ay fiicnaanayso sababtoo ah fidnada wixii ka dambeeye abaabulayay waa kashafmeen aryaadhaha galmudug iyo hirshabeelle haddaan lama kelmadood idhaaho kow galmudug aan ku horreeya waxaan leehay awrala cilmi qurac boqol sano ka hor waxay idin tiri haddaan shar ninkeeda lagu gubin adduun shayba ay ka soo qaad eer hirshabeellea ii soo herayo waxaan iyakana leehay maymuun biyow lixtan sano ka hor waa tii tiri heer masiiba haddaad maslaxay tiraa midka mawdku fuulaan maaran loo helay mugga lamada goboloo sheegay dadka jooga waxaan dhihi lahay lamadaas gebdhood allah u naxariista ha kamaan yaraanina war cabdulla sida waxaa la yidhi guurtinimo hadday dhimato oo garasha doorsoon garba siman raggiiyo fadhiya guriga kuu muuqda gabdhihii mar baad xaajadan gala tiraahaa xubintii kalena dhegaysateen barnaamijkan u dambaysa tan barnamijka lamid intaa ku kulmi doonana

haddii afar leh lagu lifaaqeeceelkeenna ha lahaade adaaminkii lacag lahen eh, oo la iskulixaadba maahe lo iyo libaax iskulixaadba maahe lamaalihiin degnay haddii afar leh lagu lifaaqehe lamaalihiin degnay haddii afar leh lagu lifaaqehe eceelkeena ha lahaa